bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo sideedaad oo suuratulaxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay qisadii weyneeday oo ku tacalluqaysay ninka caalimka ahay oo ka mid ahay ummadii hore oo la dhihi jiray balcan binu baacuuraa ninkaas markii ilaahay diintiisa uu ka baxay oo adduunye uu siisay caaqiba xumadii ku dhacday iyo khaatumo xumadii ku dhacday ayaa ilaahay nooga soo warramay iyo waxa masalkiisa uu ahay baa ilaahay nooga soo waramay marka alla wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aanu doonayna waanan doonine waxaanu gaarsiinahayna ninkaasuu dhahay malaasisha oo culammada ayaanu gaarsiinahayn derajada culummada oo aayadahaas oo la baray ayaanu ku gaarsiin lahayne aayadaha ilaahayna waxaad maasisha culummada lagula gaaro waxay tahay oo aayadaha ilaahay lagula gaarayo derajo sare markii lagu camal falo weeye maxaa yeele aayaadka ilaahay haddii lagu siiyo haddaad ku camal fali weyso waxba ku gaari mayso hase yeeshee arlada ayuu iska jeclaadoo ku degay oo adduunyo u iishow dhaha ilaahay subxaana wa tacaala hawadiisa ayuu iska raacay marka ninka noocaasa sifadiisowdha ilaahay oo jamca ah, waa ey masalkiisoo kalowdha ilaahay ey haddii laysku xambaaro oo dardi iyo sajni lagu sameeyo carabka ayuu raaricinayaa haddaad ka tegtidna ilahay wuxuu dhaha carabkau raaricaya laba gooraba ilahay wuxuu dhaha marka masalkaas inkastoo waxa weeye ninkaas si khaasa ah looga warramaayey haddana ilaahay inaysa asaga ku gooni ahin buu noo sheego waa qoonka masalkoodaw ilaahay kaa masalkiisu roon masalkooda weyow weyowdha ilaahay oo aayaadkayna beeniyey qisada u sheeg buu dha ilaahay nimanka yahuudda ah si waxa weeye ay u fikiraan oo u tadabburaan oo waxa weeye ay isu ogaadaan oo ilaahay u rumeeyaan marka hadda weli waxaa noo sii socda masalkii baa noo sii socda alla wuxuu idhi subxaana wa tacaala saa'a waxaa xumaadow dhah ilaahay masalan min masalin xagga miisaalkow dha ilaahay alqowmu masalulqowmi qoomkii masalkiisa ayaa xumaaday alladiina qoomkaasoo kadabuu beeninaya biaayaatina aayaadkayna beeninaya wa anfusahum naftoodana kaanuu ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmiyowdha ilaahay saa'a waxaa xumaadowdha ilaahay bi'sa waxaa baas lahaadowdha ilaahay masalan min masalin xagga miisaalkowdha ilaahay masalulqowmi qoon masalkooda ayaa xumaadowdha ilaahay masalankaana markaasi tamyiis weeye qoomigaana waxaa la soo qadirayaa masalul qoomi ayaa la leeyahay qoon masalkooda ayaa xumaadow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala alladiina qoonkaasoo kadabuu beeniyow dha ilaahay biaayaatina aayaadkayna qur-aankaa beeniyey wa anfusahom naftoodana kaanuu ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmiya aayaadka ilaahay markay beeniyeen naftoodana ay dulmiyeen kuwa ayaa masalkooda xun yahow dha ilaahay wax lagu miisaaniyo sida hadda ninkaas ilaahay subxaanahu watacaala oy ugu miisaaliyey man yahdi allaahu alla ruuxii ou hanuunshowdha ilaahay fa huwa kaas ayaa almuhtadii mid hanuunay ah man yahdi allaahu alla ruuxii ou hanuuniyo fa huwa kaas ayaa almuhtadiin mid hanuunay ahowdha ilaahay qofka alla hanuunsho ayaa qof hanuunsan ah weeye waman yudlil ruuxa alla uu baadiyeeyane fa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay humulkhaasiruuna kuwa khasaare weeye qofkii ilaahay subxaanau watacaala uu lumiyane waa khaasir buu dha ilaahay waman yumlilhu alla uu lumiyo oo ilaahay dalaal uu u qadaro azali fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay mankiiba jama noqoto weeye humul khaasiruuna kuwa khasaaro weeye maxaa yeele waxay ahaanayaan naaray ku waarayaan marka dadku waa laba qaybood qof ilaahay hidaaye uu la doonay oo alla uu hanuunshay iyo qof ilaahay baadi uu la doonay oo ilaahay baadiyey haddana khaasiriinta ka mid a labadaas ayaa dadka u qaybsamay alla marka wuxuu nooga warramaya dadka khaasiriinta waxa ay yihiin marka khaasiriintii duniya insib way isugu jiraan khaasiriinta marka waxa weeye waa dad sifadooda noocaan ay tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u abuuray naarta jahannamo uu abuuray weliba waxa weeye ummadda kuwa ugugu badan inay yihiinaa ilaahay noo sheegayaa oo ummadda kuwa ugu badan waa khaasiriin alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaqad xaqeeqee dara'naa waan u abuurnay lijahannama naarta jahannamo la yidhaahdo kasiiran wax badan oo minaljinni jinniga kamida mida insiga ka mida ilahi wuxuu yidhi walaqad xaqeeqee dara'naa waanu abuurnay lijahannama naarta jahannamo la yidhaha kasiiran wax badan waxaa weeye abuurkaanu waxaa weeye bixukmi alqablati ilaahiya weeye xiina qabala qablatan ilaahay markuu soo qaaday qablo uu soo qaaday oo uu yidhi haadihi liljannati walaa ubaalii qayb ayuu ilaahay soo qaada markaasuu wuxuu dhahay oo khalaa'iqda ka mid a ah, kuwaanu jannaday u sugnaadeen mana u aaba yeelaayo haddana ilaahay qablo kalow soo qaaday markaasuu wuxuu dhahay haadihi linnaari walaa ubaaliyow dhahay marka hadda ilaahay markuu leeyahay kasiiran waxaa laga qaadanayaa anna ahlannaari aktar min aljannati yaa layidhi ana ahla naari akar min ahli janna dadka ahlu naarka ah inay ka badan yihiin ahlu jannaha ay ka badan yihiin arrintuna sidaas weeye maxaa yeele xadiis waxaa soo arooray ah kunki in markaasi sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naarta ay gelayaan halna waxaa weye jannada uu gelaayo laakiin marka saasna leeyahay waxa weeye muslimiin iyo kufaar markii laysku wada daro kulligood weeye ayaa waxa weeye waxay noqonaysaa kunkiba hal ayaa markaasa jannada gelaayo marka saasaa markaa saa waxaa weye kafiirka ku badanayo ahlunaarku saasuu u badan yahay marka ilaahay waxaan u abuurnay dha ilaahay wax badan oo jin iyo insi ka mid ah jahannamo ayaanu abuurnay kuwaasoo lahum iska lahow dha ilaahay quluubun quluub iska leh quluubtaasoo laa yafqahuuna bihaa waxba aysan ku kafaynin kuwaasoo lahum lahow dha ilaahay quluubun quluub quluubtaasoo laa yafqahuuna bihaa aysan ku kafaynin xaqa walahum iska lahow dha haddana ilaahay acyunin indha iska leh aaintaasoo laa yubsiruuna bihaa waxba aysan ku arkin haddana waxay qabaan indho oy waxba aysan ku arkin aaintan hadda waxaa weeye waxaa loola jeedaa tii oo maaragtay basiirada ahayd weye ta basiirada ayaa loola jeedaa ee indhahan caadiga ma ahan maxaa yeele alla wuxuu yidhi fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduur waxaa indhabeelo indhabeer run ahow dhah ilaahay midda maaragtay waa quluubta ku sugan qofkii quluubta ilaahay uu tiro qofkaasaa indhala'aan rasmiga qaba wey marka waxay iska leeyihiin acyun oysan waxba ku arkaynow dha ilaahay dalaa'ilu qudratillaahi ilaahay qudradiisa dalaa'isheeda aysan ku arkaynin walahum waxaa u sugnaadow dhaha dana alle aadaanun dhego ayaa u sugnaaday aadaantaasoo laa yasmacuuna bihaa waxba aysan ku maqlaynin walahum waxaa u sugnaadow dha ilaahay aadaanun dhego aadaantaasoo laa yasmacuuna bihaa waxba aysan ku maqlaynin dhago waxay qabaan waxba aysan ku maqlaynin oo ah. dhagahooduna waxaa weeye simaaca qabuulin watadaburin tadaburin wa sicaabin waxba u maqlaan dhegaysi oo waxaa weeye ay wax aqbalaan ama ay wax fikiraan ama ay waana qaataan ayaa loola jeedaa ee hadda dhegahooda hadowgaan caadigaa waa iska maqlayaa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay kal ancaami nimcooley waa la too kuwa sifaadkaa iskalaw dha ilaahay ulaaika kuwaasuu dha ilaahay kal ancaami min xooley waa la soo xoolo ayay la soo yihiin xagga waxaa loola jeedaa cadamulfiqhiga weye waxgarad la'aanta weye iyo basar la'aanta iyo istimaac la'aanta weye xoolaha ayay kala mid yihiin bal iska daaya ayuu dha haddana ilaahay hum ayagu alallu kuwa lumid badan weeye bala hum ayagu ayuu dha ilaahay alallu waa kuwa lumid badan oo nimcooleyda waa ka baadi baadi badan yihiin maxaa yeele nimcoolaydu waxay dalabtaa manaaficdeeda waxayna ka carartaa waxa dhibaayo oo lurkeedaa weeye wa yaqdamuuna cala annaar mucaanadatan qoladaanna waxa weye naar ay ku nagaan ay maaragtay ku dhiiranayaan naar bay ku dhiiranayeen oo acmaasha naarkeedu say ku kacayaan inaad daraaddiisa weeye ulaa'ika kuwaasowdha ilaahi humul kaafiruuna waa kuwa kaafinoo halmaansan waa dad ilaahay subxaana wa tacaala qafle uu ku riday waa kaafiliin buu dhahay ilaahi subxaana wa welilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay alasmaa'u magcaan ayaa u sugnaatay alxusna oo wanaag badan welilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay alasmaa'u asmaa alxusna oo wanaag badan marka hadda waxaa lagu sheegaa layidhi afar mawlac oo qur-aanka ka mida meeshaan iyo markaasi suuratulisra aakhirkeeda iyo suuratudhah awalkeeda iyo suuratulxashi aakhirkeeda weye afartaas meelood ayaa lagu sheegaa layidhi asmaa xusna marka hadda asmaa lxusna welilaahi alla waxaa u sugnaadaw ilaahay al asmaa'u asmaa ayaa u sugnaatay alxusna oo wanaag badan waa sagaashan iyo sagaalka isim oo ku soo aroortay xadiidka kusoo aroortay marka sagaalkaas iyo sagaashankaas iyo sagaalkaas xadiidka ku soo arooray waxay ku yimaadeen duruq oo mukhtalifo ah sida markaasi waxaa weeye nabigu calayhi salaatu salaam uu ka cabiray waxay ku yimaadeen duruq oo mukhtalifaa marka la leeyahay sagaashan iyo sagaal magac ayaa ilaahay leeyahi oo u sugnaatane sagaashankaas iyo sagaalkaasu waa kuwa qur-aanka ku soo arooray qur-aanka inta ku soo aroortaa loola jeedaa ee asmaa'da ilaahay waa kayru munxasar weeye asmaa'da ilaahay wax soo koobi kara ma jiraan maxaa yeele axaadiis ayaa soo aroortay inay asmaa'da ilaahay ay badan yihiin oo aan markaasi cidi soo koobi karin caddaynaayo xadiidka nabiga alayh salaatsalaam oo ducaada ka waramaya daliilu ah oo nabigu u dhahay allaahuma inii cabduka wabna cabdika wabna amatika naasiyatii biyadika maalimtiya xukmuka cadltiya khalaa'uka markuu saas dhahay nabigu waxau dhahay as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka ilaah waxaan kugu su'aalanayaa magac dhammaantiisa oo naftaada aad ku magacawday ow anzaltahu fii kitaabika ama aad kitaabkaada ku dejisay marka ilaahay uu leeyahay weli welilaahi alasmaa alxusna ow anzaltahu fii kitaabika weye oo sagaashankan iyo sagaalkan magac waxay ku soo arooreen qur-aankay ku soo arooreen xataa suuradaha ay ku soo arooreen siaan haddaan sheegayna afartaas mawlac ayaa maaragtaya laga helayaa waxaase dhigaya kutub badan ayaa dhigaysa haddana nabi waxau soo sii dhahay xadiiskaas ow callamtahu axaddan min khalqik ama aad bartay axad khalqigaa ka mid ah haystaaarta bihi fii cilmilkaybi cindasow dhah amase waxaa weeye aad u dooratay cilmukaybka agtaada waxaa jira asmaada ilaahay kuwa aan markaasi cilmulkaybkaba aan laga soo qaadin ooma waxa weeye cid la baraba aysan jirin ayaa jiro asmaa ilaahay marka asmaada ilaahay waa kayru munxasar marka sidatan la leeyahay waxaa loola jeedaa asmaada alwaaridatu fi lkitaabi weye oo fi lqur'aani weye asmaada qur-aanka ku soo aroortay ayaa loola jeedaa ee macnaha u qaadan maysid inuu ilaahay sagaashan iyo sagaal isu leeyaha kaliya arrintu saas maaha marka sagaashankan iyo sagaalkan wuxuu dhahay rasuulkeennu calayhi salaatsalaam inna lilaahi tiscatan wa tisciina isman mi'atan kayra waaxidin innahu wisrun yuxibu lwisr wuxuu dhaha rasuulkeena calayhi salaatusalaam ilaahay wuxuu iska leeyahay sagaashan iyo sagaal magac boqol oo waxaa weeye halla ilaahay waa watar waa keligiis watarkana waa jecel yahay wamaa min cabdin yadcuu bihaa addoon ku ducaysana ma jiro ilaa ou jira wajabad lahu ljannatu janna u waajibtay dariiqaas waxaa weeye xadiisaa ku yimiday waxaa kale uu nabigu dhahay ina lilaahi tiscatan wa tisciina isman ilaahay wuxuu iska leeyahay sagaashan iyo sagaal magac man axsaahaa dakhala aljannata sagaashan iyo sagaalkaas nooc qofki kooba oo xifdiya macnahoodana waxaa weeye fahma jannada ayuu gelayaa waxaa ka a ah, ila lilaahi caza wajal dhahay rasuulku calayhi salaatusalaam ilaahay caza qaalib ahaye wajalla weynaaye waxa iska leeyahay tiscatan wa tisciina isman sagaashan iyo sagaal magac mia kayra waaxid in allaha witrun yuxibu lwitra man xafidaha dakhala jannata ilaahay waa watar watar kuu yahay jannada ayuu gelayaa waxaa ka a axaadiisa ah ina lilaahi miata isminow dheh boqol ismoo ilaahay u sugnaatay ismin ilaa ism maahe ilaa ismin maahe haddii layidhahdo miata ismin kayra ismin waa sagaashan iyo sagaalka weye man dacaa bihaa qofka ku ducaysane istajaaba allaahu lahu ilaahay waa ajiibaya waxaa laga helayaa jaamicu sagiirka ayaa laga helayaa dhammaanteed asmaacdaas weye iyo axaadiisteeday ku kulansan tahay saasaa markaasaa la leeyahay marka hadda arrintaasu marka waxa weeye waa kaa hor u soo sheegnay asmaada ilaahay intaas munxasar ku maahan saas ayaa la leeyi marka xasri ma ahan wey ee waa ikhbaar an laga warramaayo asmaada ilaahay oo qur-aanku soo aroortay ayaa laga waramayaa wey marka alla wuxuu yidhi welilaahi alla waxaa u sugnaaday alasmaau asma ayaa u sugnaatay magcaan alxusnaa oo wanaag badan ayuu dha ilaahay asmaadaas wanaagga badanne ayaa alla subxaanahu watacaala iska leeyahy fadcuuhu bihaa ayuu dha ilaahay asmaadaas ilaahay subxaana wa tacaala uwaca fadcuuhu uwaca bihaa asmaadaas alla uwaca fadcuuhu uwacow dha ilaahay subxaana wa tacaala asmaadaas sabuuhu bihaa weeye ku magacaabo weeye wadaruu ka tagow dha ilaahay aladiina kuwa yulxiduuna iilaaya asmaada ilaahay kuwa iilaayane ka tagow dhayo ilaahay ilxaadkooda kuwa macnaha waxaa weeye xaqa ka iilanaya asmaada ilaahayna wax kale u sarfinaaya wadaruu ka taga ayuu dhahay alla subxaanau watacaala aladiina kuwa yulxiduuna iilaayou dhah ilaahay fii asmaa'ihii ilaahay asmaa'adiisa iilaaya maxaa yeele asmaa'da ilaahay ayay wax ka ishtiqaaqayaan asmaa oo markaasi waxaa markay ka istixaaqaanne aalihadooda ay u sameen ilaahyaashooda kuwii maaragtay ilaahay mushrikiinta ahayo ilahay keyrkiisa caabudi jira weyn masalanba waxaa ka mida ah, laata ayaa ka mid a ah. waxay kasoo istiqaaqeen oo kasoo dhambasheen min allaahi weye allah cize ayaa ka mida ah, waxay kasoo dhambasheen casiis weeye manaata ayaa ka mida waxay kasoo dhambasheen malnaan manaan ayay kasoo dhambasheen marka kuwa asmaada ilaahay asmaadiina ka soo dhambasha aalihadooda u tartinaaya ka tagow dha ilaahay subxaana watacaala kuwaas ah. fayujawna waa la jaasinayaa howdha ilaahay aakhiro maakii ayaa lagu jaasinayaa kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falowdha ilaahay fayujawna waa la jaasinayaa kuwaas ah. maakii kaanuu ay ahaadeen ayaa lagu jaasinayaa yacmaluuna kuwa camal fala waxay camal faleen ayaa lagu jaasinayaa howdha ilaahay subxana watacaala marka hadda nabiga calayhi salaatusalaam marka sidatan aayadahan loogu soo dejiyo oo sidaan la leeyahay waa intaa nabiga calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa jihaadka ama fari ee markii jihaad la faray asii waxaa weeye arrintaas ay sii wadaan oy asmaada ilaahay istiqaaqayaan lama daynaayo waa intaa nabiga calayhi salaatsalaam jihaadka la farin weeye yomiman duul ayuu dha ilaahay khalaqnaa aanu abuurnay ummatun ummad ayaa ka mida ah. ummaddaasoo yahduuna hanuuninaya dadka bilxaqi xaqa soo hanuuninaya wadii xaqaasna yacduuna ku garsooraayo yomiman duul waxaa ka mid howdha ah, ilaahay khalaqnaa aanu abuurnay ummatun ummad ayaa ka mid a ah. ummaddaasoo yahduuna dadka ku hanuuninaya bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wabii xaqaasna yacdiluna ku gafyooraayo ah, waxaa weeye ummaddaan hadda la sheegaayo waxaa weeyaada waa ummatu maxamed haleyni ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi subxaana wa wamin min duul waxaa kamid mid ahowdh ilaahay khalaqnaa aanu abuurnay ummatun ummad ummaddaasoo yahduuna naasaa ka jirta meesha amaa soo mafcuulkaa maxduufa lilxaqi xaqa ku hanuuninaya wabii xaqaasna yadin ku garsooraya waa ummadda rasuulkeenna calayh salaatu wasalaam oo ummatul maxameda wey sida xadiidku soo aroortay maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatusalaam xadiidkaas wuxuu dhahay oo saxiixaynkuna dhigayaan laa tasaalu daa'ifatu min ummatii ka zuuli mayso daa'ifo firqo oo ummadayda ka mida cala alxaqi xaqa inay ku sugan yihiin ilaa an ya'tiya amrullaahi amarka ilaahay intuu ka imaanaayo ayuu dhahay yom calaa daalika ayagoo saas ku sugan xadiiska xataa waa sii badnaayo riwaayad kalaa waxay heeday laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daa'ifo oo ummaddayda ka mid ka guuli mayso qaa'ima biamri biamrillaahi amarka ilahay inay ku qumayaan laa yaduruhum man khadalahum qof markaasi hoojiyana dhibi maayo walaa man khaalafahum iskhilaafana dhibi maayo xataa yaatiya amrullah ilahay amarkiisa inta uu ka imaanayo oo waxa weeye adduunyada laga duubaayo wahum calaa daalika iyaguna arrintaas bay ku sugan yihiin marka hadda daa'ifadatan waxaa layidhi laa takhtasu bizamaani duuna zamaan aa layidhi walaa makaanin duuna makaanin balhum fii kulli makaanin waa fii kulli zamaanin waxaa layidhi daa'ifadatan firqadatanu zamin khaas ku mahan baa layidhi duuna zamaanin zamin kale oo la dhihi maayo hal wakti ayay jiri jireen waana la waaye la dhihi maayo makaan goonihay joogaana la dhihi maayo balhum fii kulli makaanin wey makaan kastay joogaan wa fii kulli zamaannay joogaan oo dadkaas wanaagsano adduunka ma ka guulaayo islaamku daa'iman waa sarreeyaa lagamana sara maraayo wain kasiraal fusaaqu yaa layidhi waa ahlu shari dadka fusaqada haba bataano ahlu sharku haba badnaadaan waxba fiira malaha kuwaas weeye wax ay yihiinna ma jirto weeye marka xadiidkaas waxaa ku sugan bishaaro weyn baa lii ummatu maxamed ugu sugan inuu islaamku darajo sare uu ahaanayo sharaf weyn uu ahaanayo ahalkiisuna saas ahaanayaan ilaa maaragtay ilaa qurbi qiyaami saacas saacadda intay ka qumayso inta looga dhowaanayo waxaana weeyaa la yidhi markaas dadka markaas xamalatul qur'aanka oo qur-aanka xambaarsan iyo culummadu inta ay ka dhammaanayaan weeye ilaahay masaaxibta ayuu ka jiibayaa qur-aanka waxaa weeye iyo sujuurta iyo alwaaxda sida axaadiista soo aroortay dabayl la ayaa imaanaysa qof kastoo qalbigiisa iimaan misqaala daratin ay ku jirto ayaa dhimanayaa layidhi arrintaanna waxaa weeye wasaasu ciisa bacdigeeda weye nebi ciise markii la oofsado oo adduunyadan dib dambe usoo baxaayo axaadiis saxiixay kusoo soo aroortay marka allah wuxuu dhahay waxaa ka mid ah dha ilaahay wa min min waxaa ka mid a ah khalaqna aanu abuurnay ummatun ummad ayaa ka mid ah. ummaddaasoo yahduuna hanuuninaya dadka bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wabihi xaqaasan ya'dii ku gastuuraayo bishaaro weyn baa noogu sugan maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala ummatin maxamed mar walba dad waxaa ku jiraaya ahlulxaqa oo dadka xaqa ku hanuunaya caadiliin ah ayaa marnaba ka guurayey wax kastaba waxaa weeye xumaan kastaa timaado dadkaasu ma dhammaanayaan waana waxa weeye ilaahay koonkan dadka waxa weeye ilaahay uu ka fiirsanayo wey oo ahlullaahida waladiina kuwa kadabuu beeniyownha ilaahay biaayaatina aayaadkayna qur-aankaa beeniye sanastadrijuhum waanu tabaansabaynaa min xaysu meel laa yaclamuuna aysan ogsoonin kuwa kufaartaa oo ilaahay nimcadiisa ku tamatucaayo oo ku kibray ayagana waa la sabaansabaya istidraag baa lagu hayaa nicmada ilaahay baa lagu sabaansabayaa markaasaa waxaa weeye ayagoon ogeynaana aa la qabanayaahoo kalkaasna la sii day maayo markaasuu dhah ilaahay waladiina ayuu dhah ilaahay subxaana watacaala kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna hadda waktigaas ahlumaka ihahda laakiin ahlumaka iyo kayrkood weeye sanastadrijhum waanu tabaansabaynaa hod ilaahay min xaysu meel ayaanu ka sabaansabaynaa laa yaclamuuna aysan ogsoonayn ayaanu ka tabaansabaynaa ah, istidraag waxaa weeye alisticaad weeye darajatan fa darajatan weeye amase istinsaal darajatan bacda darajatin weeye kor in loo koro oo jaranjaro la fuulo jaranjaro ka bacda jaranjaro kale la fuulo ama lagu soo dego ayaa la yidhaah marka hadda waxaa weeye istidraaggan waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala nimcooyin buu siinayaa caafimaad buu siinayaa owlaaduu siinayaa kolkaasay isdhiganayaane waxay isleeyihiin adinku waa markaasaa la qabanaya waa daalimiinta ilaahay uu koranayo mar hadduu qabsan uusan sii daynin ilaahay markaas haddana wuxuu yidhi wa umlii waan u koranayaa lahum ayaga wa umlii lahum waan u koranaya waa unsiga hawdha ilaahay oo waxaa weeye la dedejin maayo ila kaydii kaydkowga ilaahay xiiladaydine masiirun waa mid daranu ilaahay ila kaydii kaydkayda xiiladayda aan wax xiileeyo oon dadin aan wax u dhigo masiirun waa mid daran ayuu dhah ilaahay oo aan la awoodi karin kaydka laakiin asalka waxaa madka iyo khadiicaal dhahaa ilaahay saas mustaxiilay ka tahay oo ilaahay waa sifatulmakhluuq muraadku laakiin waxa weeye waa istidraaji laftirkiisa waaye istidraajki laftirkiisa waaye waana mid shadiida weeye maxaa yeele istidraaja daahirkiisa waa ixsaan baa layidhi baatinkiisuna waa khudlaan waa hoog waaye alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala awalam yatafakaruu miyaysan fikfikirin buu dha ilaahay qoladii maaragtay mushrikiinta aheed oo nabiga calayhi salaatusalaam dunuunka ku sheegaysay oo kufaaru maka ay kamid ahaayeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahay miyaysan fisikijin buu dhah ilaahay oo markaas ay ogaadaan maa bisaaxibihim saaxibkooda nebi maxamedo inuusan ku sugnaynin min jillatin waalli uusan ku sugnayn ah, awalam yatafakaruu miyaysan fisikinow ilaahay oo fayaclamuu ay ogaadaan weeye maa bisaaxibin saaxiibkooda nebi maxamed inuusan ku sugnaynin min jumlati waali in huwa maa huwa ma aha rasuulku ilaa nadiirun ku digaaya mooye ayuudha ilaahay mubiin oo digidisay cadda waa rasuul markaasi digaaya ayaga waa majnuun bay leeyihiin maxaa waa waxaan ku tegi doonaa inay dhihi doonaan yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka la majnuunu midkaan waxiga lagu soo dejiyo saw sheeganayo waa weelan tahay u yidhaahdeen marka waali beentood weeye rasuulka calayhi salaatusalaam ma waalna ayaga ayaa waalan qofkii xaqa ku toosay ahlulxaqa ayaase dadka ahlulbaatilka ahu inuu majnuun yahay ayay u arkaan si markaasi dad badanoo culummada caarifiina ay markaasi ashcaar ay ku tiriyeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala awalam yatafakaruu miyaysan kufikiraynin ah, macnaha hadda waxaa la hormariye tafakur weeye macnaha qofku hadduu isu fikiri sidiisaba wax ma fahmo fahmo malaha weeye ayaddana waxaa la sheegay rasuulkeena ayaa buurta ka koray markaasu u yeeraa layidhi carab jurub jurub ayuu yeeray gaar ahaan quraysh markaas ayuu markaasay uga digey cadaab ilaahay weye qaar markaasay waxay dhaheen ina saaxibakum la majnuunun saaxiibkiinu waa waalanyaa baata yohawitu ila sabaax waxu berya asoo taatay qaylinaayo oo waa iska xayraandiin waa waalan yahay dhaheen marka waxaa weeye ma waalna ee ayagaa waalan laakiin waxa isagu saas uu leeyahay aysan ayagu aqoon ulahayn lahaynin markaasuu dha ilaahay in huwa maa huwa rasuulku ma ahan ilaa nadiirun ku digaayo mooyaane mubiinu oo digidoosay cadda rasuulka calayhi salaatu waa rasuul digaayo oo digidiisay cadda ah, marka sidaas ayaa nabigu calayhi salaatusalaam ousan u ahayn majnuun marnaba aan junuun loo nisbaynaynin haddana ilahay wuxuu yidhi awalam yanduruun miyaysan fiirin fii malakuuti samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walarli arlada iyo wamaa khalaqallaahu wixii alla uu abuuray oo min shayin shay ah iyo wa an casaa wa annahu casaa inuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaada qadibtarada sii dhowaaday ajalhum ajalkooda ou dhowaaday oy gaalnimo ku dhintaan fa biayi xadiisin xadiiskiisa ah waa kuma bacdahu qur-aanka bacdigiisa yu'minuuna ay rumaynayaan marka casharkeenna dama aayaddan ku bayaani doonaa casharkeenna intaas iyuu ku egyahay ilaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo siddeetan iyo toddobaad oo suuratulaxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay dhowr adilo oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa tusaalaynaya ayadoo adiladaas lagu soo oogaayo kuwa baxsiga inkiraayo oo mushrikiintaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala miyaysan fikireen buu dhah ilaahay oy ogaadaan saaxiibkooda nebi maxamed inuusan waali ku sugnayni ma aha rasuulkii ou dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ilaa ku digaayo mooyaane oo digiddiisu ay caddahay miyaysan fiirin buu fiirinayn ayuu dhahay alla subxaana wa tacaala samaawaadka mulkigooda iyo arlada wixii mulkiga hoo yaalla miyaysan fiirin buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala oysan fiirinayn ayagoo waxaa weeye u fiirinaayo nadar ictibaarin ayagoo ku cibro qaadanayo iyo waxa allah abuuray subxaanau watacaala oo shay ah haba yaraadee weeye oy markaa u deliishadaan saanici sanceeyo qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo inay mudan yahay oy xaqiiqo ay tahay ajalkoodii inuu dhowaaday oy mar dhow ay dhimo doonaan dhicnay karta inay gaalnimo ay ku dhintaan weeye oo kolkaas waxaa weeye naar ay galaan ilaahay markaa wuxuu yihi fabiayi xadiiin xadiis waa kii ka ah fabiayi xadiisin xadiiskii ka ah waa ku mawdha ilaahay oo bacdahu qur'aanka bacdigiisa yumna ay rumaynayaan ma jiro weeye haddii waxa weeye qur-aanka ay rumay waayeen waxa weeye wax kalo ay rumayhaayeen ma jiro markaasuu dhahay alle qofki alla uu baadiyeeyo cid hanuuninaysaa ma jirto man yudlil illaahu falaa haadiya lah qofki ilaahay subxaana watacaala uu lumiyo cidu hanuunin mayso wayadaruhum alla waa ka tegaya hawdha ilaahay fii duqyaanihim xadgudubkooda ayuuga tegayaa yacmahuuna ayagoo wareersan marka hadda waxa weeye halkaas ayaa casharkeenu noo joogay oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanau watacaala miyaysan fiirinaynin samaawaadka malakuutkooda iyo arladowdha ilaahay oo mulki loola jeedo wowdaas iyo sadaas waa mubaalaqo casharkii hore ayaynu ku soo dhannay waxaynu sii bayaaninaynaa aayaddaas iyo wixii ilaahay abuuray subxaanahu tacaala oo shay ah haba yaraadee weye wax yar iyo wuxuun baa soo gelaya iyo inuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaaday qad xaqeeqee iqtaraba inuu dhowaaday ajaluhum ajalkoodu oo fayamuutuu yamuutuu kufaaran weeye gaalo ay ku dhintaan weeye naarna ay galaan sidaas markuu alla dhahay wuxuu dhahay fa biayi xadiisin xadiiskeeday bacdahu qur-aanka bacdigiisa yu'minu ay rumaynayaan haddii qur-aanka ay rumay waayaan wax kalay rumaynaan ma jirta weeye markaasuu dha ilaahay man yudlilillaahu alla ruuxu uu baadiyeeyo falaa haadiya lahu mid ma uusan ahaanin qofkii ilaahay lumiyo oo ilaahay u qadaro azali ilaahay u qadaro inuu baadiyoobo ayuu hanuunin mayso ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wayadaruhum alla waa ka tegayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda yamahuuna ayagoo wareersan oo yataradaduuna taxayulan ah ayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaana watacaala uu ka waramayaa nimankii ahlumaka ahaay oo mucaanidiintaah rasuulka calayhi salaatusalaam ka soo horjeeday inay weydiinayaan rasuulka calayhi salaatusalaam su-aal oo markaasi su-aalu istihzaa'in wa sukriyatin ah su-aal oo waxa weeye jaasjees ah inay nebigu wax u weydiinaya calayhi salaatusalaam ayagoo inkiraaya saacadda qiyaamo dhicitaankeeda ayay weydiinayaan marka arrintaasaa ilaahay rasuulkiisa ugaga warramaya iyo wixii nabigu calayhi salaatusalaam arrintaas haddii la weydiiyo ugaga jawaabi lahay way yidhaahdeen oo ilaahay nooga warramayaa yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan buu dhahay ilaahay sayidka maxamedka ahow can isaacati saacaddii kaa su'aalayaan macnaa waxaa laga wadaa can qiyaami saacati saacadda qumitaankeeda ayay kaa su-aalayaan marka hadda lamiirkan yasaluunaka waxaa loo celaaha layidhi ahlumako waktigaas iyagaa xaadir ahaayo nabiga weydiinaayey suuradduna waxaa weeye waa suurad makiya ilaa sideed aayadoo hadda ka hor aynu soo marnay oo noosoo soo hormaray maahine marka warka inta ka bilaabanaya waa istinaaf weeye waa war cusub waxaana loo keenay baa layidhi cinaadkooda in ilaahay subxaana watacaala uu caddeeyo kufriga markaasi ay ku adkaadeen oy mucaanidiin ay ku yihiin maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku cabsi geli jira baa lidhi saacadda iyo ahwaasheeda marka ayaguna saacadda waxay nabi u weydiinayaan ma rumaysna ilaahay markaa wuxuu dhahay yas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan can isaacati can qiyaami saacati saacadda qumideeday kaa su'aalayaan yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan can isaacati dha ilaahay ayaana goorta mursaahaa dhicideedu ay tahay ayaana goorta mursa ahaa dhicideedu ay tahay goorta saacadda qiyaama ay dhacayso ay qumayso ayay kaa weydiinayaan dul waxaa u jira hawdha ilaahay markay kaa su-aalaan innamaa in kaleeta maayahan cilmuhaa saacadda cilmigeedu goorta ay ahaanayso cinda rabbii rabbigeeya agtiisay ahaatay laa yujalliihaa alla u daahirin maayo liwaktihaa fii waktihaa waktigeeda ilaa huwa isaga mooye ilahi wuxuu ihi subxaana watacaala waxaa u jira sayidka maxamedka ahow qul waxaa u tidhaahdaa inamaa in kaleeta maaina cilmuhaa saacadda ogaalkeedu cinda rabbii rabbigayga agtiisa ayuu ahaaday saacadda goortay dhacaysa oo la ogaaday ilaahay agtiisa weeye laa yujalliihaa allana u daahiri maayo oo macnaha waxa weeye tusi maayo u muujin maayo liwaktihaa laamtaa bimacnaa fii weeye fii waktihaa waktigeeda ilaa huwa isaga mooye cid kale oo ilaahay subxaana watacaala saacadda qiyaamkeeda uu ogeysiinaayo oo isaga naftiisa aan ahayn ma jirto isaguna dhawaa ogyahay ilaahay cid kale oo ma jirto shaqulad way cuslaatow dheh ilaahay u dheh saacaddu way cuslaatay fi samaawaati fii ahli samaawaati samaawaatka ahalkooda iyo wal arli arlada ahalkeeda ayay ku cuslaata weeye waayna ugu cuslaatay shadaa'idda ka imaanaysa horta waa culays weeye inay ogaadaanna way ku culus tahay oo ma ogaa karaan weeye markaasuu dhah ilaahi subxaana watacaala saqulat way cuslaatay fi samaawaati fii ahli samaawaati mulaaf baa lasoo qadarayaa samaawaadka ahalkooda ayay ku cuslaatay iyo wal ar laxdadow ilaahay waxaa kaloo iska bannaan baa layidhi aayadda daahirkeeda in isaga baaqi yeelo oo laga wado markaasi laa yudiiquhaa shayu min asamaawaati samaawaatka iyo arlada wax kamida oo saacadda awoodula ma jirto weyn maxaa yeele saacaddu hadday dhacdo samaawaadkii arlada iyo koonkaan oo dhan way bedelaysaa weyn marka saacaddu haddana waxa weeye wixii koonkaan joogoo dhan way argagax gelinaysaa wix allaale wixii alla kasoo soo dhan saacadda way ka argagaxayaan haddana u dhahowdha ilaahay laa ta'tiikum idiin imaan laa ta'tiikum saacaddu idiin imaamayso ilaa baktatan kida mooye laa ta'tiikum saacaddu idiin imaamayso mayso ilaa baktatan keda mooye calaa xiini kasratin weeye adinkoo halmaansan bay idinka kor dhacaysaa weeye hadda marka waxaa layidhi xidmada saacadda loo qariyey waxaa weeyaa layidhi si waxa weeye qof walba saacadda uu diyaargaroobaa la qabaa sida saacatulijaabada loo qariyo oo ku jirta yowmuljumacaha ayaa saacatulqiyaamana la qariyaa layidhi waxaa la rabaa saacatulijaabaha yowmuljumca waxa loo qariyey qofku inuu maalinta jumcadoo dhan uu dadaalo oo waxa weeye maqaam weyn uu gaaro habeenka laylatulqadrigana waa la qariyey oo habeenada intooda kaliyaa lagu qariyey si waxa weeye jamiicu layaalihi ruuxu u dadaalo rajulka saalixa waa la qariyaa la yidhi khalqiga dhammaantiisaa lagu dhex qariyaa la yidhi si waxa weeye dadka oo dhan waxa weeye loogu ictiqaadiyo wanaag loogu ictiqaadiyo ilaahay addoomankiisa oo dhan salaatulwustaa waa la qariyaa la yidhi jamiicu salawaadaa lagu qariyaa la yidhi waxaa weeye in salaadahoo dhan la xifdiyo ayaa la rabaa Ah, oon ayada marka si gooniya loogu qastin marka alla wuxuu dhahay subxaanau watacaala laa ta'tiikum idiin imaamayso saacadda qiyaamo ilaa baktatan kida mooye haddana alla wuxuu yihi yas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan sayidka maxamedka ahow saacadda ayay kaa su-aalayaan su'aalayaan ka'annaka sida adigoo xafiyun kuxayl dheer weeye canhaa saacadda oo markaasi cilmigeeda kuxayl dheer ilaa aad ayaga bart yasaluunaka way kaa su'aalayaan ow dha ilaahay kaannaka sida adigoo xafiyun canhaa saacadda waxaa weeye ku xayl dheer weeye kaannaka sida adigoo xafiyun ku xayl dheer weeye canhaa saacadda saacadda markaasi waxaa weeye cilmigeeda hadda can haadaan waxaa weeye cantaa bimacna alba weeye kaannaka xafiyun bihaa weeye macnaha waxaa weeye kaannaka caalimun bihaa weeye adigoo caalimka oo kale ayay ku weydiinayaan oo haddana waxaa weeye yaqiinsan goorata ay dhahayso saacadda qiyaamo taasaa markaasaa loola jeeda hal qul waxaa u jira hawdha ilaahay ah. inamaa in kaleeta mahayne cilmuhaa saacadda ogaalkeedu cindallaahi ilaahay agtiisa u ahaaday midaan dambe ta'kiid weeye qul waxaa u jira hawdha ilaahay inamaa in kaleeta mahayne cilmuhaa saacadda cilmigeedu cinda allaahi ilaahay agtiisa ayuu ahaaday saacadda oo la ogaado ilaahay subxaana watacaala ayaa ku cilmileh walaakina akara naas dadka badankooduse laa yaclamuuna ma ogsoona cilmigeedu inuu cindallaahi u yahay ma garanayaan weeye walaakina akara naasi dadka badankooda usadha ilaahay laa yaclamuuna ma ogsoona oo waxay ogsooneen maxay tahay ana cilmaha cinda allaahi tacaala weeye saacadda cilmigeedu ilaahay afkiisa inuu yahay taas ayaa waxaa weeye ayaysan ogsoonin waxaa u jira hawdha ilaahay sayidka maxamedkaagu laa amliku milki maayo linafsii nafteyda nafca nafci u milki maayo oon soo jiido walaa darran lurna u milki maayo ka daafici maayo ilaa maa shaa allaahu wixii alla uu doono mooye walow kuntu haddii aan ahaa lahay aclamu alkayba qaybka mid garanaayo yaqaana lastagsartu waxaan badsa lahay min alkhayri khayrka ayaan badsa lahay wamaa masanii mana itaabteen assuu'i xumi ima taabteen in anaa maa ana anigu ma ihi ilaa nadiirun ku digaayo mooyaane wa bashiirun ku bishaaraynaayo mooyaane liqoomin qoom u bishaaraynaaya qoomkaasoo yuminuuna rumaynaayo haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala si loo fogeeyo ictiqaadka mushrikiinta ayaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku yidhi qul waxaad jira saydka maxamedka ow laa amliku anigu milkin maayo linafsii naftayda nafcan nafcu milki maayo naftayda anigu nafcuu milki maayo walaa laran walaa adfacu laran lurna waxa weeye ka daafici maayo naftayda waxa weeye nafci usoo jiidi maayo lurna ka daafici maayo ilaa maa shaa allahu wixii alla uu doono mooye wixii alla uu doono mooye wax kaleentood naftayda una milki maayo kana daafici maayo marka hadda waxaa la yidhi aayaddii hadda aynu ka soo baxnay iyo aayaddaanu way isku xidhan yihiin laakiin aayadda hadda aynu ka soo baxnay waxaa markaasi laga waramay cilmu saaca ayaa laga warramay taasna waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala keliya ayaa lagu soo koobaa layidhi ilaahay keliya subxaana wa tacaala ayaa lagu soo koobay oo cid kaleentood saacadda cilmi uma laha weeye oo saacaddu waxay kamid mid taha markaasi umuuraha oo markaasi maktuumaadka oo la qariyey oo ilaahay cilmigooda ou isagu doortay axadna uusan dhaalacsiinin waxaa marka la sheegaa ha layidhi in markaasi bacdul axaadiis ay soo arooreen rasuulkeenna calayhi salaatsalaam adduunyada kama guurin oo kama tegin ilaa ilaahay uu ka ogeysiyaa layidhi jamiicu lmakiibaada layidhi waxi qaybahoo dhan weeye allatii taxsulu fi dunya waalaakhira oo adduunya aakhira xasilaysa oo nabigu calayhi salaatusalaam isagoo saasuu adduun ka tegey kama hiya caynu yaqiinin weeye maxaa yeele waxaa la weriyey xadiis ayaa la weriyey oo markaasi nabigu uu dhahay ruficat liya dunya adduunyada ayaa la ikor yeelay fa ana anduru fiiha waan fiirinayaa kamaa anduru ilaa sabtii haadihi sidaan u fiirinaayo calaa ashaygaan u fiirinaayo waxaa kaloo la wariyey nabiga calayhi salaatusalaam jannada inuu dhaalacday iyo waxa ku sugan iyo naarta iyo wax ku sugan iyo waxyaabahaas qaybkooda weeye oo akhbaar badan ay ku soo aroortay laakiin haddii sidaas la yidhaahdo nabiga calayhi salaatusalaam ashyaadan bacdi inuu qariyo ayaa rasuulka calayhi salaatusalaam la amray marka waxa weeye saacadduna waxay ka mid tahay waxyaabaha haddii nabiga la dhaalacsiiyey inuu qariyo la amray marka maadaama rasuulka calayhi salaatusalaam inuu qariyo la amray ounan sheegin waxay ka dhigan tahay ayadoo weli saacadda cilmigeeda cindalahi ay tahay maxaa yeele ilaahay hadduu og yahay isagu waa xaqiiqa taasiye oo cid walbay rumaysan tahaye inuu hadda rasuulkiisa u sheegane ilaahay subxaana watacaala dhib kuma aha nasaga marka axaadiistaasaa soo aroortay laakiin mar haddiiba rasuulka calayhi salaatusalaam uusan sheeginoo asraarta oo markaasi aan banaanayn in la sheego ay tahay waxa weeye waxay ka dhigan tahay ayadoo mar walba cilmigeedu cindallaahi u yahay saasaa markaasaa lagu daweeya meeshaas haddana nabigeena calayhi salaatusalaam waxaad u dhahdaa haa yidhi anigu naftayda u milki maayo nafcan u soo jiido lurna ka daafici maayo ilaa wixii alla uu doono mooyaane inaan u milkiyo waan u milkinayaa walow kuntu haddaan ahaa lahay u dheh aclamu lkayba qaybka inaan garanaayo haddaan qaybka garanaayo maa qaaba canii wax iga ciilan oo iga maqan haddii aan aqooni lahay lastastartu waxaan badsa lahay min alkhayri khayrka ayaan badsa lahay wamaa masanii mana isaabteen assuui xumi uma saabteenoo fakri iguma dhaceen iyo kayrkiisa maxaa yeele waan iska ilaali lahaayo waxyaabaha madaarta oo markaasi dhibaatooyinka keenaya ayaan ka fogaalahay maxaa yeele waxaan horay uga ahaa lahaye see weye marka arrintaydu in ana maa ana anigu mi ihi u dhahaa rasuulka calayhi salaatuasalaam ilaa nabiyun ku digaayo mooyaane oo naar gaalada uwada digaayo wa bashiirun mid bishaaraynaayo mooyaane oo janno ugu bishaarayna mu'miniinta liqoomin qoom u bishaaraynaayo qoomkaasoo yu'minu rumaynayo ilaah laakiin waxaa la yidhi su-aalaha waxay ka imaan kartaa waxaa weeye aayadatan iyo hadda axaadiisaan kasoo soo waramaynay waxay isku keeni karaan ishkaal baa ka dhalan karaa layidhi oo haddii la yidhaha nabiga calayhi salaatusalaam waxaa la daalaxsiiyey jamiicu maqyubaati dunya waalaakhira haddana aayaddan sidaanaa la leeyahay see isku keenaysa adinku waxaa looga jawaabahaa layidhi nabigeena calayhi salaatusalaam warkaan waxaa u dheh la leeyahay calaa sabiili tawaaluc ku dhahaa la leeyahay amase waxaa laga wadaa cilmiga nabiga calayhi salaatusalaam qaybka uu og yahay kullanaa layidhi cilmu min xaysu inahu laa qudrata lahu weeye waxa weeye qaybkao dhan xataa haddii la ogeysiye dhammaantiisa waxaa laga wadahaa layidhi haddii waxa weeye waxyaabihii maqiibaadka ahay wixii markaasi nafciyahoo dhacaaye iyo wixii burahoo dhacaaye waxaa weeye nabigu calayhi salaatusalaam inuu wax ka bedelo awood uma laha maxaa yidhaha rasuulka calayhi salaatusalaam walax ilaahay qadaray wax kama bedeli karo saasay noqonaysaa layidhi waxaa laga wadaa layidhi min xaysu inahu laa qudrata lahu calaa takyiiri maa qadarahu lah wuquucahu weye macnuhu marka waxay noqonaysaa low kaana lii cilmun xaqiiqiyun cilmi oo xaqiiqi haddaan lahaa lahay oo laga wado haddii aan awoodi lahay waxaan anigu doonaayo inay dhacaan waxa weeye waxaan badalahay khayrka ayaan badalahay oo haddii aan wax ka bedeli kara weeye qadarka iyo qallaha ilaahay marka qadarka iyo qallaha ilaahay cid wax ka bedeli kartaa ma jirto haddii la yidhaha masalanba nabiga ducadiisu mustajaabo waaye lana radi maayo waa sidii arrintaan waxaa la leeyaha layidhi nabigu calayhi salaatusalaam laa yashaau ilaa bimaa shaa'ahu lah nabigu maba doonaayaba ilaa wixi alla uu doono maahe oo waxa weeye ilaahay wixi uu doonay ayuu nebigu doonayaa haddii nebiga la dhaalacsiiyey anna haada shay masalan weeye laa yakuunu kada shaygaanu ma noqonayo sidaas haddii la siiyo rasuulka calayhi salaatusalaam markaasi shaygaas inuu saa iska bedelo ilaahay ka baryi maayo wey saasaa la leeyahy marka hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii qadarka ilaahay uu ku beesaday haddii la ogeeyo in saas laga bedelo markaasi ma codsanaayo ilaahayna ka baryi maayo hadda marka ambiyadu ay sidaas tahay oo rasuulkeenu uu saas yahay waa taw dhahay ninka caarif tahay wakhasaka bilhudaa fii kulli amrin falasta tashaau ilaa maa yashaau ah, ilaahay waxau kugu khasisay hanuun ood ku hanuunto amar kasta amar kasta aad wax ka ogaato hase yeeshee falasta tashaau you dhahay masjid mid doonaayo ilaa ilaa maa yashaau wax alla doonaayo mooye dadka khawaasta oo nabiga ummadiisa ka dheef ayay ku leeyihiin maqaamkaanaa layidhi caarifka la yidhaahdo abulxasan shaadari oo curafada waaweyn kamid ahay wuxuu dhahay idaa araadallaahu amran ilaahay amar markuu doono inuu amarkaasi fulo oo qallaha iyo qadarka ilaahay ah amsaka alsinata awliyaa'ihi cani ducaa'i awliyadiisa lisaankooda ayuu ducada ka qabanayaa ah, amsaka alsinata awliyaa'ihi awliyadiisa lisaanyaalkooda ayuu ka celinayaa cani ducaa'i ducada waxaana looga celinayaa sitran calayhim ayagaa la asturaya lianlaa yadcuu falaa yustajaabu lahum ah, si aynan ilaahay u barin oo aan loo ajiibi weyn oy markaa sadeexoogaan marka waxaa weeye shayga qadarka ilaahay oo dhacaaya maba ilaahay ka tuugi maa in ilahay saan ka bedelo maxaa yeele mar hadday og yihiin qadarka yaqallaha ilaahay inaan cid wax ka bedeli karta aysan jirin ayaguna in wax laga bedelo ilaahay kama tuugaayaan ah, iska day rususha ilaahay oo idlaacoodu markaasi idlaacoo xaqiiqiga uu yahay taasaa marka meelahan lagu dawiya huwa allow dhah ilaahay subxaana watacaala alladii allah weeye khalaqakum idin abuuray min nafsi naf xaggeeda idinka abuuray waaxidatin oo keliya wa jacala abuuray minhaa naftaas xaggeeda zawjaha zawjkeedii ka abuuray xawahay liyaskuna inuu xasilo ilayhaa iyada oo u xasilo falamaa goortii takashaahaa uu daboolay xamalad way uwaawda xawowdha ilaahay xamlan uur khafiifan oo fudud fafarat dabeedna way marmartay bihii xamligii khafiifka ahay falamaa goortii asqaad ay cuslaatay dacawallaah allah ayay baryeen xawo iyo aadam rabbahumaa rabbigooda ah waxayna yidhaahdeen lawallaahiyo in aataytanaa haddaadna siiso allow saalixan waladan saalixan welad oo suuban lanakuunanna waan ahaanaynaa waan ahaanaynaa min asaakiriina kuwa shukriya kuwa kamid ayaan ahaanaynaa aayad weyn baa ilaahay subxaana watacala kaa nooga sheegayaa oo ilaahay qudradiisa wahdaanisa tusaalaynaysa waxaana lagula khidaabaya waktigii nabigeenu uu joogay ahlu maka weeye oo mucaaridiin ahay oo mucaanidiin ahay weeye maxaa yeele qofkii arrintan milicsada inshihii ilaahay subxaana watacaala aadam aadam uu ka abuuray ee haddana waxaa weeye umuna xawaa feerkiisa uu ka abuuray iyo sida arrintaas ilaahay uga shaqeeyey waxaa lagu ogaanayaa oo cid walboo caddaanaysa ilaahay qudradiisa waxdaanidiisa iyo alla inuu yahay midka isagoo keligiisa cibaadada mutaystay marka alla wuxuu yidhi huwa alla alladii allah weeye khalaqakum idin abuurawdha ilaahay bani aadamow min nafsi naf xaggeeda idinka abuuray waaxidatan oo kale waa aadam wa jacala jacalada bimacnaa khalaqa weeye wa jacala abuuray minhaa naftaas xaggeedane zawjahaa zawjkeedi ka abuuray zawjiinkan waa la yidhaha naagtan waa la yidhaha xawo ayaa loola jeedaa oo hadda koor ayaynu soo marnay Ah, hadda kor ayaynu soo marin reerkiisa bidixda ayaa laga abuuray xawo waxaa loogu magacaabay liannahaa khuliqat min xayina layidhi xayi ayaa laga abuuray saasaa xawo loogu magacaabaa layidhi reerkiisa bidixda oo ayaa laga abuuray way ka soo dhalataa si timirta uga soo dhalato lafta ay uga soo dhalatay baa layidhi marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala alla wuu abuuray naftaa zawjkeeda ayuu ka abuuray ciladuna waa sidaan sidaanoo ilaahay wuxuu yidhi iyo xidmada looga abuuray liyaskuna inuu xasilo ilayhaa ayada xageeda u xasilo wehel ka dhigto marka markii laga abuuray ou arkay iyadoo agtiisa fadhida ayaa ilaahay wixii dhacay nooga warramayaa falamaa goortii takashaahaa uu daboolay ayuu dha ilaahay tasyaankaana waxaa weeye kinaaya can iljimaac weeye edabkaana la barayaa taqashigu waa kinaaya can iljimaac weeye waxaa looga cabira hadda qashyaan looga cabirane ilaahay addoomankiisa u edabka barayaa maxaayaaba maxaa yeele waxaa la doonayaa waxyaabaha noocaas waa waxa laga xishoodaa in si sarbeeba loo yidhaahdo mooyaane inaan macnaha si cadaana aan loo dhihin xamalad way uurowdow dha ilaahay xawo xamlan uur khafiifan oo fudud xamliga khafiifka ah waa markay ilmuhu nudfada ay yihiin oo markaasi afartanka maalmoodo ugu horaysa ah famarad way marmartow dha ilaahay bihi xamligii khafiifka ahay daabad wajaad likifati way socotay way soo noqotay maxaa yeele uurkeedu wax yar weeye wax culaysa weli ma aysan jirin oo waxay ku noqnoqtay xamligaas weye maxaa yeele mashaqo ugama xasilaynin falamaa goortii ayuu dhi ilaahay asqalad ay cuslaatay markay soo cuslaatay oo weladkii uu weynaaday caloosheeda uu ku weynaaday haddana waxaa layidhi waxay ka baqeen baa layidhi inuu xoola uu noqdo bahiimadan markaasi geelaya looda iyo adhiga iyo xoolahan iyo duurjoogtan daaqaysa camal oo kale ka baqeenaa layidhi maxaa yeele markaas ka hor waxma aysan dhalin baa layidhi waxaana kaloo la sheegaa layidhi markii waxaa la yidhi ah, ibliis ayaa u yimid baa layidhi oo xawo ayuu u yimid baa layidhi markaasuu wuxuu ku dhahaa layidhi ma haada ladii fii badna waxaan caloosha kaaga jira waa maxay markaasay waxay tihi laa adrii ma ogi markaasuu wuxuu dhahay yaxtamilu an yakuuna kalban ow ximaaran waxaa laga yaabaa hw dhahay inuu eeg yahay ama uu dameer yahay ayaa laga yaabaa hw dhahay shaydaan waa dhib badan yahay iyo waxyaabo kale waxaa kaloo haddana dhahaa layidhi waxau ixtimaali karaa hau noqon karaa inuu kasoo baxo ishaada ama afkaaga uu kasoo baxo ama caloosha uu kaa dilaaciyo markaasay cabsataa layidhi arrintii markaasay waxa u bandhigtaa layidhi aadamay u sheegtay markaasay ilaahay baryeen sida ducada hadda ilahay halkaa noogu sheegaayo ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana wa falamaa goortii asraad ay cuslaa dacawo dacawallaaha alla ayay baryeen rabbahumaa rabbigoodii ah Ah, ayagoo dhahayo lawalaahi in aataytana allow haddaad na siisid ama la in aataana kalana waa jirtaa haddii alla na siiyo saalixan waladan soo qadiray ka sifay waladan waladkaasoo saalixan oo suuban saalixanta waxay ka wadaan wax sawiya weeye oo waxa weeye aan caadi wax oo sawi oo simano annaga shabaheyna ayay ka wadaan bilahi ibliisaa saas u sheegaa la yidhi oo oh, waxaad laga yaabaa inaad dhasho ey inaad dhasho amba dameeh dhasho waxaasaa laga yaaba yidhi qaadnaarda wax alool haweenka ah soo dhici kara maaha marka sawiyanay ka wadaan cunug siman lanakuunana waan ahaanaynaa waan ahaanaynaa min asaakiriina kuwa kugu shukriya kuwa ka a ah. falamaa goortii aataahumaa alla uu siiyowdha ilaahay saalixan waladan saalixan walad oo suubanoo canug sawiya ay dhaleen jacalaa lahu way u yeeleen weladkii shurakaa'a shurako u yeeleen jacalaa lahu way u yeeleen shurakaa'a shurako fii maa kii aataahumaa alla uu siiyey weladkii alla uu siiyey ayay shariik ay u sameeyeen waa sidee arrintaanu waxa ay ku magacaabeenaa layidhi cabdulxarasay ku magacaabeen mana habboonaa layidhi addoon inuu u ahaado ilaa lilaahi mahe hadda marka cabdulxaras waxaa weeye xaraskaasu waa isin oo asmaali ibliis ka mid ahaa layidhi waxayna arrintaanu ku dhacday baa layidhi xaawo ilmaha ayaa ka dhima jiro ka saqiiri jira layidhi markaasaanay waxaa weeye ibiis waxau dhahay aniga haddaad igu magacawdo ii ilaafayso waa kuu noolaanaya saasaa markaasaa waswaaskaasa yimid laakiin hadda shirki oo xagga cubuudiyada maha maxaa yeele aadda macsuum weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala fatacaala allaahu alla waa kor ahaaday camaa ka yushrikuuna mushrikiinta in shayga yeelaayaan hadda mushrikiinta xawey aadam lagama wado ee waa ahlu maka iyo kayrkooda fatacaala allahu alla waa kor ahaaday camaa yushrikuuna waxay alla ugu shiriigaan asnaam ah casharkeen intaasuu ka egyahay wallahu subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu